alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal maa callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar bni abi jamrah waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacala xadiiska boqol iyo koob iyo konton can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam inii amartukum an tuxriquu fulana wa fulana wa ina annaara laa yucadibu biha ila allahu caza wajal rasuulku waxau idhi sala allahu aleyh wasalam inii amartukum anigu waxaan idin amray oo hore idin amray an tuxriquu inaad gubtaan fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel inaad gubtaan oo dab ku gubtaan baan hore idin amray laba nin oo gaalo ahaa oo xadgudub dheeraada la yimi ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore wuxuu amray labada nin haddii la helo in dab lagu gubo wa ina annaara laa yucadibu biha ila allaahu caza wajal wa ina annaara dabkana ah, laa yucadibu biha waxba kuma cadaabo dabka ila allaahu allah mooyaane cid kale waxba kuma cadaabto yacnii cid kale inay wax ku cadaabtaa uma bannaana waxay noqonaysaa jumla xaaliya waxaan sidaa idin amray walxaal ina annaara dabka laa yucadibu biha aanu dabka waxba ku cadaabin ila allaahu allah mooyaane cid kale aynay waxba ku cadaabin iyada oo dabka aan cid kaloo allah aan ahayn aynay waxba ku cadaabinoo inay ku cadaabto aynay ahayn ayaan sidaa idin amray caza ilaahay isagaa haaliba oo gacan sarreeya oo cid la mida ayna jirin wajalla isagaa weyn qadar ahaan iyo sharaf ahaanba iyo daat ahaanba u weyn fa in wajadtumuuhumaa labada nin haddaa heshaan faqtuluuhumaa labadoodaba dila yacni dab ha ku gubine dila oo si kale u dila yacni seefoo kale ku dila xadiiskan waxa uu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam xukun markii hore uu amray inuu markii dambe nasakhay oo amarkii yadaan weli la fulin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam nasakhay marka tusaale waxay u noqonaysaa annasku qabla alficli nasakhaadda dhacaysa oo xukun sharciga la nasakho intaan xukunkii la samaynoo la fulin ka hor ama bicibaara ukhraa annasku qabla atamakuni min alficli ama nasakhaadda markaa xukun la nasakho intaan la awoodin in la fuliyo oo aan taa la kari karin ka hor in la nasakho marka noocaa tusaalay u waxaa kaloo ku sugan naskhu sunnati bisunna in sunno sunno lagu nasakhaayo oo xukum xadiis nebi ku sugnaaday calayhi asalaatu wasalaam baa waxaa lagu nasakhayaa xadiis kalaa lagu nasakhaya marka waa sunno sunno nasakhays waxaa kaloo ku sugan dabka in cid lagu ciqaabaa ama lagu cadaabaa inaana inoo bannaanayn oo xukun ilaahay u gaara inuu yahay inuu dab wax ku cadaabo bacdu alfuqahaa waxay ka istisnoodaan masalada ku saabsan qisaasoo kale hadday tahay oo waxay yidhaahdaan hadduu ruuxu uu qof kale oo markaa macsuum ah oo mukaafi oo u dhigma bimacnaa qof kale oo muslima oo macsuumu dam ah hadduu dab ku gubo qisaasan baa loogu gubi karaa bay culamada qaarkood yidhaahdeen waxaanay deliishadeen cumuumaadka factaduu calayhi bimili ma actadaa calaykum yo wa jazaau sayi'atin sayi'atun miluha iyo adilada la midka caamkaa bay deliishadeen bacdu ahlicilmina adilada waa khasisayaano waxay leeyihiin yacni marka xadiiskan baa eh, khasisaya saas aawadeed laa xaddan walaa qisaasan yacni marka hadday xad tahay iyo hadday qisaas tahay iyo hadday keyrkood tahay midnaba dab in wax lagu gubaa ma bannaano oo cumuumka xadiiskaay qabsanayaan waa dhacday saxaabada qaarkood inay dab wax ku gubeen oo caliy bnu abi taalib radia allahu canhu ardaah nimankii ridoobay ee gaaloobay ee markaa cali caabuday oo ka ilaaha yeeshay dab buu ku gubay waa kii godadka markaa u qoday yani sida qasaska mashhuurka ku sugan iyo tawaariikhda lama ra'aytu alamra amra munkara ajajtu naari wa dacawtu qambara waata loo nisbeeye beyt inuu cali yidhi markaan arkay arrin fool xun yani dabkaygii baan shiday oo huriyey buui wadacawtu qambara inuu gubayna waa sugan tahayoo dee waxaabay ku sugan tahay saxiixa bukhaariga waatu markaa cabdullaahi bnu cabaas uu yidhi anigu dab kuma gubeen laakiin waa dili lahaa anoo ku camal falaaya man baddala diinahu faqtuluuh laakiin dab kuma gubeen waayo dabka dee allah mooyaane cid kale waxba kuma cadaabto saas iyadaa waa ku odhanaayo cabdullaahi bnu cabbaas odhanaayo marka waxaa laga qaadanayaa inaan dab cidnaba lagu gubin ayaa laga qaadanaya saas ayaa laga qaadanaya waxaa soo gudagelaysaa waxyaalaha nool dadka qaarkood waa dhacdaa inay gubaan reermiyigoo kale aad waxay u isticmaalaan shilintoo kale dabka inay ku guraan ta noocaasi markaa waxa mid bannaan ma aha xadiiskuna waa diidaya ya riwaayo kale xadiis ka mida ah waxaa ku soo aroortay yacni uma suuragal aha laa yembagii an yucadiba binnaari ilaa rabbu nnaar laa yembagiina waxaa loogu isticmaalaa nusuusta sharciga ah ama shay mustaxiil aan dhici karin dhicitaankiisu uu yahay midaan suuragal ahayn ama markaa shay muxaram oo xaaraan ah sharcan ayaa loogu isticmaalaa saas ayaa loogu isticmaalaa marka saas aawoodee cala kulli xaal waxaa laga qaadanayaa dab in cid lagu gubaa inay xaaraan tahay oo aynay bannaanayn ayaa laga qaadanaya bacdu ahli ahlicilmi kalaaha yidhaahdaan laakiin sida saxiixi waa inay markaa xaaraan tahay weeyaan inay xaaraan tahay weeyaan xukunkan hore ee nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam culammadu waxay isweydiiyaan ma waxau ahaa xukun waxyi ah oo dabeed markaa waxawaya la nasakhay mise wuxuu ahaa xukun ijtihaada buu ahaa calaa kulli xaal tay doontaba ha noqotee xukunkaasi wuxuu noqonayaa mid mansuukha ayuu noqonaya mid mansuukha ayuu noqonaya waana dhici kartaa markii hore inuu waxyi ahaa oo markii hore ay bannaanayd laakiin markii dambe waxaway la nasakhay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam loo waxyooday in la nasaho waana ixtimaali kartaa waa akhbari kartaa in ijtihaada nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa markii hore u yidhi dabeedna markii dambe xukunkii markaa nasakhay calaa kulli xaal waxaa ku sugan iyadoo xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegaayo xukunkii markaa in la nasakhay uu tilmaamaayo sida xadiiskii ziyaaradoo kale kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha oo kale ayuu kana shabbahaya waayahay xadiiska iyo labiyo konton can anas ibni malikin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam dakhala caama alfatxi wa calaa ra'sihi almikfar anas waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam dakhala caama alfatxi inuu soo galay sannadii furashada maka ayuu maka soo galay wa calaa ra'sihi almikfar wuxuu soo galay isaga oo madaxiisa korkiisa uu ku sugan yahay almikfaru koofiyad biri ay ku sugantay waalxaal calaa ra'sihi madaxiisa korkiisa uu ku sugan yahay almikfaru koofiyad biri ay ku sugantay waa yahay falamaa nasacahu markuu mikfarkii iska siibay koofiyadda birta ah madaxa ka saaray jaa'a rajulun nin baa yimi oo nebiga calayhi asalaatu wasalaam u yimi faqaala qaala wuxu uhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahayow ina bna khatalin mutacalliqun biastaari alkacba ina khatal ninkii la odhan jiray wuxuu haystaa ka laalaadaa daahiyada kacbadu ka laalaadaa yacni magangal buu uga jeedaa in lagu daayo wuxuu sameeyuu og yahay fa qaala wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam uqtuluuh dila ayuu yidhi dila ayuu yidhi xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey ibnu khatal wuxuu ahaa nin markaa ridoobay oo markii hore muslim ahaan jiray oo diinta ka noqday magaciisana waxaa la odhan jiray cabdilcuza ibnu khatal baa la odhan jiray waxaa kaloo la yidhi magaciisa waxaa la odhan jirayna waa la yidhi cabdullaahi baa la odhan jiray waxaana dhici karta in markaa waagii hore cabdulcuze in la odhan jiray dabeedna berigu islaamay in laga bedelay oo cabdullaahi loo bixiyey saasaa marka ay aqbali kartaa waayo qof muslima in loo taqriiriyo oo loo sugo oo loo daayo cabdulcuza ma suuragal aha marka waxay aqbali kartaa in magiciisu markii hore asal ahaan ahaan jiray cabdulcuza dabeedna berigu islaamay beriga cabdullaahi uu la baxay ama loo bixiyey yani markaa saas yadaabay marka aqbali karta ninkaasi markuu diintii ka noqday wuxuu ku darsaday waxyaalo kale oo jariimooyina oo waaweyn buu ku darsaday waa mida nin khaadim uu ahaa oo muslim ahaa waa dile nin muslim oo khaadim u ahaa waa dile waxaanuu sameeyey cayb badan oo uu nabiga caayay calayhi salaatu wasalaam ilaa laba hablood markaa uu soo kaxaystay ninkaas ibnu khatal la yidhaahdaa dabeedna uu yidhi markaa gabayo cay ah iyo heese cay ah oo nebiga lagu dhaleecaynaayo lagu caayayo tiriya marka jaraa'imta noocaasuu ku haay riddadii iyo dheeraadkaa kale ee kufriyadaasa ayuu la yimi sidaas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in la dilo in la dilo ayuu amray cayda nabiga uu caayayo calayhi salaatu wasalaam baana markaa dee uguma filan jariimo cidda nebiga caydo aflagadaysana dee waxaweeye gaalnimadiisu waa ka dheeraad badan tahay oo waa ka ziyaado badan tahay dadka kale gaalnimadooda marka riddo muqallada ah buu leeyihi ila riddadii kufriga ahayd baa qudheedu sii kala daran bacduha aqladu min bacd qaarkeed qaarka kale waa ka daran tahay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkaa wuxuu amray in la dilo waxaa loo sheegay ibnu khatal inuu daaha kacbada ka laalaado fatxu maka markuu dhacayna nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa marka uu yidhi man dakhala manzilahu fa huwa aamin kii gurigiisa galaa waa aamin marka ugu horraysa wuxuu yidhi man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin cabbaas baa ku yidhi sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay axaadiista qaar ku timi ninka abuu sufyaan la yidhahdaa waa nin marka ammaan jecel oo sharaf jecel marka wax dheeraada ah dadka inaad ka siiso maadaama odaygiina uu yahay uuna ammaan iyo sharaf jecel yahay wax dheeraada ah inaad siisaa fiican markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin guriga abuu sufyaan ninkii galaa waa aamin cidna waxba u yeeli mayso nabadgelyu haystaa dee guriga abuu sufyaan muxuu ka qaadi intuu qaadi waa wax yar isaga markii sidaa loogu bilaabay waxaa haddana la yidhi man dakhala manzilahu fahuwa aamin kii gurigiisa galaa waa aamin man alqaa silaaxahu fahuwa aamin kii hubkiisa tuuraa waa aamin man dakhala almasjida fahuwa aamin kii masjidka galaa waa aamin afartaa xukun baa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam hadduu ruuxu markaa masjidulxaraam ka galo waa aamin hadduu hubkiisa tuuro waa aamin hadduu gurigiisa galo waa aamin hadduu guriga abu sufyaan galana waa aamin waxaanu ku bilaabay man dakhala daara abi sufyaan fahuwa aamin kama fii bacdi ariwaayaat haddaba waxaa jira ammaankaasi cid aanu magan gelinayn ammaankaasina aanu ku dhacayn waa waa ciddii nebiga sala allahu aleyh wasalam dacaayadayn jirtay caayi jirtay ammaan markaa waxa weeye caam ahi waxba u tari maayo ammaan caam oo la bixiyaa waxba u tari maayo mustasnan buu ka yahay isaga sina laguma daayo shakhsan inuu nebigu u cafiyo ayuunbu dilku kaga baaqan karaa waayo cayda nebiga la caayo calayhi salaatu wasalaam oo la dacaayadeeyaa waa xad xuduudda ka mida xuduuddana magangelyo iyo wax kale toonna kuma baaqato waxay ku baaqataa ma jirto innaga nusuusta ku aragnay axaadiista saxaaxa ah qisadii kacbu bnul ashraf saxaabadu markay doonayeen inay dilaan oo amarka nebiga inay ku dilaan ay rabeen dee waxay u sameeyeen xeelad ay ku dilaan ya kacb ibnu ashrafna wuxuu ahaa nin nebiga caaya calayhi salaatu wasalaam buu ahaa oo dacaayadeeya oo gabayo sameeyo uu ku caayo oo ku aflagaadaynayo oo gaalada markaa intuu u tago oo la soo xidhiidho yidhaahdo markaa waxaa weeye yacni ku soo duula oo soo tirtirsiya oo yidhahda annaguna halkan baanu markaa idinkala gaashaan qaban doonaa marka nin noocaas u ah dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii dadka ku yidhi yaa ku qaybaya ninkaas fa innahu aada allaha wa rasuulah waayo allah iyo rasuulkiisa ayuu markaa aflagaadeeyey oo dhaleeceeyey iidaa buu layimi maxamed ibn maslam waa kii yidhi yaa rasuul allahi ma waxaad jeceshay inaan dilo haa buu yidhi dee i fasax haddaba marka waxa weeye inaan wax idhaahdo yani wuxuu igu aamino oo dee laga yaabo markaa aanan igaga didin yani dhe buu ku yidhi nebigu alayhi isalaatu wasalaam qul bimacnaa waxaa laga tilmaamaya hadallada qaarkood oo markaa nowcan maa eh, dee laga yaabo inayn munaasib ahayn inaan idhaahdo si aanu iga didin ii fasax nebiguna uu fasaxay calayhi salaatu wasalaam waa tii marka ay xeeladda u sameeyeen ku saabsan mucaamalo inay la yeelanayaan oo ay raashin ka amaahanayaan inay moodsiinayaan mucaamalada noocaas ah waa tii ay yacni la yeesheen uu ku yidhi cabdullahi ibnu maslama ninkani qad cannaana waana daaliyo waana dhibay yani tacab iyo markaa canaa mashaqo ayuu nagu kelifay marka markaas waa ka daali doontaa ninkan ya latamullannahu nin loo adkaysan kara maaha macna noocaasoo kale u tilmaamaya markaasuu hadda raacnayo ilaa meeshuu ku gebagaboobaya aanu ogaano kama hadhi karo raashinna amaahe qisadii dheerayd weeye mawdicu shaahid waxaan uga jeedaa mucaamalada caynkaasa inay la yeelanayaan oo raashin ka amaahanayaan oo rahan ay siinayaan bay moodsiinayaan sida marka ahlucilmigu ay sheegeen oo shaykhulislaam ibnu taymiyana sheegay mucaamalada sidaasoo kalena waxay ka mid tahay waxyaalaha ammaanku ku sugnaado yacanii haddii taasoo kale la sameeyo mucaamalo ruuxa in lala yeelanayaa waxaa markaa laga fahmi karaa nooc ammaan bixin ah oo ammaankii in markaa lafdan lagu dhawaaqaa shardi maahee mucaamalada lafteeda ayaa markaa noqonaysa ammaan bixin iyaday caynkaa tahay haddana maxaa ay ammaan u noqon weyday ila markii dambe waa dileeni wuxuu odhanayaa shekhulislaam ibnu taymiya ninkani nebiga calayhi salaatu wasalaam buu caayi jiray maadaama uu nebiga calayhi salaatu wasalaam caayi jiro aflagaadayn jiro oo dhaleecayn jiray waa xad xuduudda ka mida dilka la dilaa ninka nebiga caaya calayhi salaatu wasalaam ammaansiin markaa wax u taraysaa ma jirto ammaansiin wax u taraysaa ma jirto cafin khaasa uu nebigu cafiyo bes uunbay kaga baaqan karaa dilku ya laa magangelin baanuu ku badbaadi karin cidi tidhaahdo annagaa magangelinay wala walaa ammaanbixin baanu ku badbaadi karin mid markaa waxaweyn yani sida xad ayna u baajinayn waxyaalahaas anaa magangeliyey iyo ammaan baan siiyey iyo sidayna markaa xuduudda aynay u baajinayn bayna tanna u baajinayn buu odhanaya shekhulislaam ibnu taymiya tanna waa noocaasoo kale tanna waa noocaasoo kale marka ammaanka caamka ah waxay u taraysaa ma jirto inuu kacbada galaa ama baytullaahi alxaraamka u galaa waxba u tarimayso inuu gurigiisa galaa waxba u tari mayso inuu hubtuuraa waxba u tarimayso inuu daaru abu sufyaan galaa waxba u tari mayso yani wuxuu ku jiraa markiisa arrin gaara ayuu ku jiraa xad xuduudda ka mida ku jiraa oo xadka ku saabsan nebiga calayhi salaatu wasalaam cayda uu caayi jiray u dacayadayn jiray sidaas aawadeed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo koofiyaddii birta ahayd iska saaray ayuu wuxuu amray in la dilo ayuu amray halkiibaa waxaa la dilay isagoo daaha kacbada ka laalaaba ninka nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam waxauu ahaa baa la yidhi abu barza ayuu ahaa markaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidii ayuu ku amray in lagu dilo sidii baana lagu dilay inuu daaha kacbada ka laalaadaana dilkii kama badbaadin waxay ahlucilmiga qaarkood ay ka qaataan xaramku qofkii xad ku dhacaa inaanu xadkii ka badbaadinin ogista xadka laga oogaayo inaanu ka badbaadinin bacdu alfuqahaa waxay yidhaahdeen xadka laguma oogaayo xaramka gudihiis laakiin qofka waxa weeye yudaru ila alkhuruuji minhu inuu xaramka ka baxaa loo dhibgelinaya waxba la siin maayo waxba laga iibin maayo waxba yani waxa weye mucaamaladiisaa la jarayaa ilaa markaa dantu ku kaliftay inuu xaramka ka baxo marka uu xaramka ka baxaa la qabanaya deedna waa la dilaya xadkii baa laga jaraya marka inta xaramka ka baxo marka uu ka baxo ayaa xadkii laga jaraya bacdulfuqahaa baa saa yidhi laakiin culamada qaarkood waxay yidhaahdeen yani xaramku yani xad markaa qofka ka badbaadin maayo kama magan gelinayo oo sidaa marka waxa ibnu khatalba aan uga badbaadin ayaan markaa ruuxnaba uga badbaadin xaramkuna marka hore waxaway xurmuu leeyahayo in markaa lagu dagaalamo iyo in markaa dhiig lagu daadiyo toonna maaha yani xurmaa loo yeela nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi yacni aniga waxaa lay xalaaleeyey uun saacad baa lay xalaaleeyey xurmadiisuna sidii bay igu soo noqota ya walam tuxallal liaxadin qablii ruux aniga ka horeeyana looma xalaalin xataa saacaddaas anna saacad baa lay baniyey fain tarakhasa axadun biqitaali rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam hadduu qof ruksaysto oo rukhso ka dhigto dagaalanka nebigu calayhi salaatu wasalaam xaramka gudihiisa uu ku dagaalamay saacaddaas faquuluu lahu waxaa ku tidhaahdaan ina allaha axalla lirasuulihi walam yuxilla laka yacnii rasuulka ilaahay allah baa u xalaaleeyey yacnii allah kuuma xalaalayn adiga saas ku dhaha taasna waxaa laga fahmayaa inay dhici karto dadka qaarkood inay yacni markaa taasoo kale cuskadaan oo ay ku dagaalamaan markaa cid yani dambe ay u bannaantay inayna jirin ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya laakiin cidi hadday dagaal bilowdo yani marka min qabiili dafci ama difaac ahaan waa dhici kartaa inay markaysa marka waxaan xukuumaddii ugula dagaalanto laakiin inay cidi ku bilowdo oo markaysaga iyadu bilowdo ayaa markaa muxaram noqonaysa laakiin waxa baabu dafci hadday noqoto iyada laa ishkaal taasi marka waxo ishkaal ma laha iyaduna saasay markaa noqonaysa waxaa laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xasmigiisi oo inuu raxmad badnaa iyo inuu markaa waxo go'aan lahaa labada arrin isdiidi maayaan ya markuu go'aan qaato labcalabca ma ahayn wuxuu ahaa markaa go'aankiisa mid fuliya oo waxaweye markaa ku socdu ahaa qisooyin kala duwan baana markaa taas caddaynaya oo tani ka mid tahay oo ay ka mid tahay waxa weye ninkii isaguna eh, maalintii beder isagana lagu dilay sabran eh, lagu dilay weliba hortoodu ka calaacalay haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam yani markaa dan kama geliyo maa ninkii waxa weyaan marka aayaddana ku soo degtay wa min annaasi man yashtarii lahwa alxadiisi liyudilla can sabiili illah marka sabran baa loo dilay waa la qabtay dadkii maxaabiista ahaa ee usrada ahaa ee lasoo qafaashay ee kale yacni waa laga soo saaray waayo dheeraad buu ka lahaa dhammaantood waxay ahayd gaale nebiga la dagaalamaysa laakiin muxuu dheeraad kala lahaa dacaayadaha iyo cayda uu nebiga ku samayn jiray calayhi asalaatu wasalaam iyo dacaayaadka uu dacaayadayn jiray taasuu dheeraad la ahaa waayo caydaas iyo dacaayaddaas iyadu waa dagaal kale oo ziyaada ah oo xadguduba weeye oo ka dheeraada kufrigii qofka uu ku sugnaa iyo waxaweeye dagaalkii marka waxaweeye gacanta ahaa marka goobtu soo xadirto inuu marka ruuxu gacanta ka dagaalamo waxaa ka sii daran dacaayadaha iyo aflagaadada iyo caayaha uu faafinayo ayaa ka daran waayo dad badan baa laga yaabaa diintii inay ka baajiso oo waxaweeye dacaayadaasi ka joojiso marka waxaweye waa dagaal aad u culus wey waa dagaal aad u culus weeyaan marka yani nebigu inuu xasmi lahaa oo go'aan marka uu lahaa go'aankiisna ku socon jiray ayaa marka laga qaadanaya waxaa la mid ahaa ninkii kale isagana la odhan jiray cabdulahi ibn sacd ibn abi sarx ibn abi sarxi yani cuhmaan ibnu cafaan ayaa nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam sidanoo kale uu marka waxa intuu ridoobay oo diintii ka noqday dacaayadna sameeyey oo nebiga ku dacaayadaynayo ku aflagaadaynayo oo uu leeyahay marba waxaan anigu ku idhaahdo ayuu odhan jiray saasaa laigu soo dejiyey qor yani odhan jiray hadda maaragta marka dacaayadaha markaa caynkaasoo kaleina dee waxaweeye aad bay culusta marka nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam ninkaa in la dilo ayuu amray cuhmaan ibnu cafaan oo ay qaraabo ahaayeen ayaa markaas soo kixiyey nebigu u keenay calayhi salaatu wasalaam dabeedna wuxuu yihi kani waa ibnu abi sarx la baayacta nebigu gacantii kuma taagin mar labaad buu ku celiyey gacantii kuma taagin mar saddexaad buu ku celiyey markii saddexaad buu laba ictimay markaasaa nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaan jeclaan lahaa markaa aragteen inaan gacantii ka laabtay in midkiin waxa weeye markaa uu kurka ka jaro saasaan jeclaan lahaa buuri weliba waxaa jiray saxaabi ku nadray ninka hadduu arko inuu dilo isna waa joogay amar caamayna hore u haysteen ila alaslu baqaau maa kaan istisxaab baa la samaynaya xukunkii hore la weheshanaya ya amarkaasoo odhanaya ninkaa waa in la dilaa wax bedela haddaanu jirin amarkii horaa lagu camalfalaya alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaan haddama aragta markaasaa ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allaahi anaa yeeli lahaaye maad yari ii iljebis ya hallaa awmadta ilaya maad ii iljebis anaa yeeli lahaaye dabeedna wuxuu yidhi markaa waxa weeye laa ynbaii linabiyin an yumida iyo laa ynbaii linabiyin an takuuna lahu khaainat lacyun nebi inuu il jabiyaa uma bannaana ama il wax khiyaamaynaysa inuu yeeshaa mid u bannaan maaha mid u bannaan maaha marka waxay ku tusinaysaa calaa kulli xaal xasmiga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo go'aankiisa iyo siduu go'aanka u furin jiray ayaa markaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya cayda nebiga la caaya calayhi salaatu wasalaam inay tahay jariime aad yo aad u weyn ya waayo cayda rasuulka la caaya waa kufri akbar bal waxa weeye ku kastoo rasuulka caayaa wuxuu ku yahay gaalnimada madax buu ku yahay fain nakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim wa tacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri inahum laa aymaana lahum allah wuxuu yidhi Eh, fain nakasuu aymaanahum min bacdi cahdihim hadday ballamadooda buriyaan ballanka idinla ballameen dabadeed hadday buriyaan wa tacanuu fii diinikum diintiinnana ay dhaleeceeyaan oo caayaan faqaatiluu a'immata alkufr la dagaalama hogaamiyayaasha iyo eh, gaalada la dagaalama imaamada gaalada ya inahum laa aymaana lahum iyo inahum laa iimaana lahum wax ballana ma leh qira'ada kalena waxay tahay inahum laa iimaana lahum wax iimaana male haba yaraatee adnaa shay oo iimaan ah malaha mar hadduu nebiga dhaleeceeyo calayhi salaatu wasalaam oo nebiga caayo ya waa kaafir kufr akbar kaafirun kufran akbara gaalnimadii weynida badnayd ayuu ku dhacay culamada mufasiriintu waxay yidhaahdeen kullu man tacana fi ddiin aw tacana arasuula sala allahu alayh wasalam fahuwa imaamun wa ra'sun fi lkufr mid kastoo diinka caaya ama rasuulka caaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yahay gaalnimada madax buu ku yahay yani marka waxa manshihii gaalada maaha waa madaxdii gaalada ra'iis buu ku yahay marka waxa yani hogaamiye iyo madax ayuu gaalnimada ku yahay yani marka waxa weye waxay ku tusinaysaa cayda rasuulka la caaya sala allahu aleyh wasalam sida jariimadeedu u weyn tahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa koofiyadaha birta in la xidho koofiyad markaa bir ama diric dagaal la xidho sida axaadiis kale ku soo aroortay inaan tawakulka ayna ka hor imanayn asbaabta la qaadanayaa tawakulkii ma diidis ya nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo sayidulmutawakiliin ah oo cid allah tala saarata kii ugu mudnaa ah ugu fadliga badnaa ayaa haddana marka waxa dirica dagaalkana waa xidhan jiray koofiyadda birta ana waa marka waxa waa xidhan jiray wakhtiyada markaa dagaalada waa xidhan jiray marka waxay ku tusinaysaa inaan tawakulka ayna ka hor imanayn ayay ku tusinaysa asbaabta marka shareecadu ogoshahay ee mubaaxa in la qaataa iyo tawakulka isdiidi maayaan bal waxay ka mid tahay min tamaami tawakul oo waxay yidhahdeen culammadu waxa kala duwan attawaakul iyo attawakul attawaakul waa maxay attawaakul waxaa la yidhahdaa qofku inuu asbaabtii ka tago uu yidhahdo ilaahay baan tala saaranaya tawaakul baa la yidhahdaa tawakul maaha tawakulkuna waa maxay asbaabtii mashruuca ahayd ama mubaax ahayd baa la qaadanayaa yacni allahna waa lagu kalsoonanaya tawakulkii waa ictimaadun cala allahi wahiqatu bihi fii xusuuli alnataa'ij maca alakhdi bilasbaabi almubaaxa aw almashruuca yani asbaabtii marka mubaaxa ahayd ee bannaanayd ama mashruuca ahayd iyadoo la qaatay lala qabo mashruuca waxaa loo isticmaalaa shayga ama waajibka ah ama mustaxabka ee sunnada ah waqtiyada qaarkood waa dhacdaa culamada qaarkood tajawuzan inay u soo geliyaan majaaznimo mubaaxa ay u soo geliyaan laakiin asaalatan mubaaxu waa mashruuc lama yidhaahdo shaygaasi waa mashruuc marka leeyahay waa waajib ama waa markaa sunne ya cala sabiil xaqiiqa waa saas ya laakiin waxa weeye haddii ay dhacdo in shayga mubaaxa la soo geliyo waxaa loo soo geliyey tajawuzan majaaznima loo soo geliyey cala sabiil xaqiiqa maaha cala sabiil xaqiiqa ma ah marka asbaabtii in la qaato waxa weeye waa mid markaa tawakulkii ka mida yani ilaahayna waa amray in asbaabta marka wax la qaato ya khuduu xidrakum sooma yani digtoonidiina markaa qaata waacidduu lahum ma istatactum min quwati wamin ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduw allahi wacaduwakum yani asbaabtii baa la amraya in la qaato ayaa la amraya aciluha ama tawakal qaala icqilha fatawakal ama uma tawakal hasha miyaan xidhaa buu idhi mise ilahay baan u tala saartaa nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam labada in laysku daro icqilhaa marka hore xidh daed xadhigga ha tala saaran maxaad tala saaranaysaa waxaad tala saaranaysaa allah baad tala saaranaysaa labadii baa la doonaya in la israaciyo labadii baa la rabaa in laysku daro in laysku daraa la rabaa low annakum tawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larazaqakum kama yarzuqu atayr taqduu khimaasan wa taruuxu bitaana ya haddaa allah u tala saaran lahaydeen talasaaradkii uu xaqa u lahaa wuxuu idiin arsaaqi lahaa siduu shimbiraha u arsaaqoo kale shimbiruhu maxay sameeyaan taqdu khimaasan waxay ka lahaan iyagoo markaa waxa weeye gaajoonaya oo beer laaban calooshooda isku laabantay ya wa taruuxu bitaana waxayna soo rawaxdaa soo noqotaa iyagoo markaa caloola burburan oo dherigsan bay soo noqdaan marka shimbirihii waxaa loo sugay tawakul ay tala saaranayaan xaqa tawakul haddana maxaa la yidhi buulkay iska fadhiyaan lama odhan waxay la yimaadaan asbaabtii bay la yimaadaan taqduu khimaasan wa taruuxu bitaana waxay bacdun marka suufiya ay yidhaahdaan ruuxu waxa weeye waa inuu markaa haddii iimaankiisu daciif yahay waa inuu asbaabtii la yimaadaa haddii laakiin iimaankiisu aanu daciif ahayn waxba waa inaan waxyaalaha asbaabtaa isku mashquulin sahayla'aan buu safrayaa isagaan shaynaba haysan hadduu yahay marka waxaan yani tawakulkiisu miduu dhammaystiran yahy iimaankiisu hadduu qawiya aliimaan yahay oo allah ku kalsoon yahay ya waa inuu markaa biduuni zaad berrina waa inu waxba u dhigan hadduu markaa low idakhara ilaa hadin faqad bari'a min atawakul kulaha hadduu berri wax u dhigto tawakulkii berri buu ka yahay baatil way waxaas aayadda allah uu yidhi watazawaduu fa khayra azaadi taqwa waxay ku soo degtay noocaasoo kale kaana naasu min ahli yaman eh, yaxujuuna walaa yatazawaduun wa yaquuluuna naxnu mutawakkiluun sida sababnuzuulka haabitka ku so qolo reer yamana ayaa waxay ahaan jireen qaar soo xajiya sahayna aan soo qaadan waxayna odhan jireen allah baanu tala saarannay ya fa idaa ataw makka markay maka yimaadaan salu nnaas qofkii joogi kari maayo dee cuntala'aan waxay ku kaliftaa markii dambe baryo markaasa waxaa ku soo degtay watazawwaduu fa ina khayra azaadi taqwa sahay qaata tasawudkii baa la amra ya tasawudkii inay sahay qaataan ayaa la amray nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo sayidulmutawakiliin ah kaana yaddakhiru liahlihi quuta sanatihim wuxuu u kaydsan jiray ehelkiisa sannadu waxay cunaan buu ukaydsan jiray u kaydin jiray ya see loo odhanayaa berri eh, yani markaa hadduu berri wax u dhigto tawakulkii berri buu ka yihi baatil war saxa ma aha eh, ma aha marka xadiiska cala kulli xaal masaa'il badan baa laga qaadanaya masaaisha laga qaadanayo kuwaasa ka mid a ah. xadiidka can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma qaala dahaba farasun lahu waxaa tegey faras u sugnaaday lahu ay libni cumar cabdulahi ibni cumar u sugnaaday farasuu ibnu cumar leeyahay ayaa baxsaday fa akhadahu alcaduwu waxaa qaatay cadowgii gaalaad baa qaatay faraskii bay qaateen fa dahara calayhi almuslimuun waxaa ka guulaystoo ka gacan sarreeyey oo ka qaalib noqday cadowgii gaalaad ee faraskaa qaatay almuslimuuna muslimiintii baa ka guulaystay oo ka qaalib noqday faraskiina wixii laga furanayay uu ka mid noqday xoolihii gaalada laga furtay ee haniimada ahaa faraskii ibnu cumar baa ku jira farudda calayhi waa loo soo celiyey ibnu cumar faraskii fii zamani rasuulilahi sal allahu aleyh wasalam wakhtiga rasuulka ayaa faraskaa loo soo celiyey ayaa faraskaas loo soo celiyey riwaayo kaloo soo aroortay wakhtiga abibakar in loo celiye sheegaysaana waa jirtaa waxaa kaloo soo aroortay in waxaweeye wakhtigii abibakar lafteeda inay dhacday addoon uu leeyahay inuu markaa u galay yacni cadowga gaalaad u galay oo ay qaateen dabeedna marka waxaweeye markaana waxa weeye khaalid baa ciidanka watay wakhtigii abibakar bay ahayd markaana waa loo soo celiyey addoonkii cabdulahi bni cumar dib baa loo siiyey o loo celiyey ahlucilmiga qaarkood waxay ka daliishadaan dadka gaalada ah ee ahlulxarbiga ahi inaynay waxba mulkinayn xoolaha muslimiinta wax ka mid a ah, haddii gacantooda gasho inaynay mulkinayn ciddii markaa xoolahaas lahaydna inay qaataan xoolahaas inay u bannaan tahay hadday tahay haniimada markaintaan la qaybin ka hor iyo marka la qaybiyo dabadeedba yani culamada shaaficiyadu saasoo kale ka daliishadeen iyo culamo kaleba saasay ka daliishadeen laakiin madaahibta kale qaarkood waxay kala farqiyeen qabla alqisma iyo bacda alqisma waxay yidhaahdeen intaan la qaybin ka hor yani ciddii marka waxaweeye xoolahaas lahayd ee gaaladu ka qaadatay waa loo celinayaa laakiin marka la qaybiyo dabadeed ee cid qaybteedu ku dhacdo cid in la siiyey qayb ahaan ay dhacdo Eh, inuu xoolahaas markaa waxaweyan yani celiyo mooyaane yani markaa midu sidiisa u mutaysanaya ma aha middaas hadduu ku tabarrucdo waa shay kale laakiin haddii kale yani istixqaaqu mutaysanayo la odhanaayo ilaaba ilaa laazim waxaa in isaga loo celiyo yani markaa ma noqonayso bacd alqisma hadday noqoto maalikiyado kale saasay u kala farqiyaan laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin yani waxaweeye xaalkaas eh, ma yani ma kala duwanaanaysa mid walba mar walba waxay noqonaysaa in loo celiyo marka ciddii lahayd adugu ahlucilmiga qaarkood baa saas yada ka deliishaday oo xadiiska kala baxay xadiis kala farqinayaa jira oo daciif ah oo tilmaamaya qabla alqisma iyo bacda alqisma laakiin xadiiskaasi waa daciif ma asixin ma asixin marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa dadka marka waxa weeye ahluxarbiga ahi yacni inayna mulkinayn wixii markaa maal muslimiintu ay lahaayeen inayna markaa mulkinayn hadday mulkin lahaayeen dee waxa weeye xukunku waa ka duwanaan lahaayoo dee celinta ma mutaysteene dadku ula sinaan lahaa waxay noqon lahayd un haniimo yacni dadka ula siman yahay ayuunbay markaa noqon lahayd marka taasna saas yada ah weeye xukunkeedu markaa ay noqonayso dahaba farasun lahu faakhadahu alcaduwu fadahara calayhi almuslimuun iyo fadahara calayhim almuslimuun waa oo halkaa damiirka marna jamc baa soo aroortay oo nusakha qaar ku timi ifraadna waa soo arooray macnaahaanna isma diidana marka la yidhaahdo fadahara calayhi almuslimuun lafdiga caduwi baa loo celinayaa oo lafdiga mufrad ah oo biictibaari lafdi ayaa loo ifraadiyey marka nusakha qoraysa fadahara calayhim almuslimuunna waa biictibaari almacna oo cadowgu hal mid ma ahayn inuu ku dhacaay shakhsi waaxid ah ee wuxuu ku dhacayay dad fara badan oo lafdiga caduwi ayaa jamaca iyo midka mid walba loo wada isticmaalaa sida acdaa loo yidhaahdo ayaa marka alcaduwu oo lafdigiisu mufrad yahay ayaa wakhtiyada qaar waxaa looga jeedaa jamac badan marka haddana sida looga jeeday jamacaasay ahayd marka ikhtilaafu nasakh weeye shiddo ma leh midba ictibaarkaasaa loo jamcieyey xadiiska boqoliyo afariyo konton can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulku waxau yihi sala allahu aleyh wasalam takafala allahu liman jaahada fii sabiilih ilaahay wuxuu kafaalo qaatay bimacnaa uu damaano qaaday liman jaahada ciddii jihaaddo wuxuu u damaano qaaday oo u ballan qaaday fii sabiilihi waddadiisa u jihaadda laa yukhrijuhu xaalaanu soo bixinayn jihaadda ila aljihaadu jihaad mooye wax kale aanu soo bixinaynoo wax kale ayna soo saarin fii sabiilihi jihaadu ilaahay waddadiisa u jihaadaya mooyaane wax kale ayna soo saarin oo gurigiisa ka soo saarin wa tasdiiqu kalimaatih iyo kalimaadka ilaahay rumaynuu rumaynaayo mooyaane wax kale aynay soo saarin yacnii markaa ujeeddo adduunye kama dan lahayn ujeeddo adduunye ugama jeedin wuxuu uga jeeday bas jihaad iyo ballanqaadada ilaahay ballanqaaday ee u ballanqaaday mujaahidiinta inuu rumaynaayo oo ictiqaadsan yahay unbaa soo saaray wuxuu u ballanqaado u kafaalo qaaday oo u dammaano qaaday bian yudkhilahu aljannata inuu geliyo ilaahay jannada jaarku wuxuu ku tacalluqayaa takafala aw yarjicahu ama inuu soo celiyo ayuu u damaano qaaday ilaa maskanihi gurigiisa intii ka ahaatay uu ku soo celiyo labadaa mid ahaan inay dhacdo ama labaduba wada dhacaan alladii maskankaa la sifaynaya alladii kaasoo gurigiisaasoo kharaja minhu uu markii hore ka soo baxay inuu gurigii ku soo celiyo ama inuu markaa janno geliyo ayuunbuu u damaano qaaday yacani labadaas mid ahaan ayuu u damaano qaaday labadaa mid ahaan buu u damaano qaaday awdan hore waxay noqonaysaa waa maanicatu ljamci waalkhuluwi yacani waxa weeye wuxuu u damaano qaaday inuu ama janno geliyo ama inuu gurigiisa ku soo celiyo oo haddaan la soo celinna dee jannuu ku gelayaa hadduu markaa jihaadkaas yacnii iimaan iyo ikhlaas ku galay sidaana loogu dilin haddii kalena in la soo celiyo ajar ama khaniimo uu la soo noqdo aw yarjicahu luqada fasiixay waxay tahay yarjicahu in la yidhaahdo yaada la kor dhigo oo rajaca yarjicu ay tahay waana luqada caammatulcarab ay ku hadleen qur'aankana waa ugu timi oo rajacadii mutacadiga ahayd weeye fain rajacaka allaahu iyo falaa tarjicuuhunna ila alkufaar marka mafcuulkii baa toos loo siiyey oo rajaca waxay leedahay mutacaddi iyo laazim mar waxay noqotaa rajaca waa noqday rajaca rujuucan noqod buu noqday mar layahay rajaca waa celiyey marka waa tii celin tahay qole hudayl la yidhahdo waa qoladii cabdullahi mascuud ka dhashaye iyagu yurjicahu bay ugu hadlaan tan oo kale laakiin caammat sida kale ugu hadashaa iyagu markaa hamzo ayay ku tacadisiiyeen waa luqatu qawm weeye luqatu hudayl laakiin sida markaa afsaxay waxay tahay waa sida jamaahiirulcarab ay ugu hadleen waana sida qur'aanka ugu timi aw yarjicahu ama inuu celiyo ayuu u kafaalo qaato u damaano qaato ilaa maskanihi gurigiisii uu ku soo celiyo shakhsigaas alladii gurigaa la sifaynaya gurigaasoo kharaja minhu markii hore u ka soo baxay min ajrin aw haniima ay biajrin aw haniima uu ku soo celiyo ama ajar ama markaa waxa haniimo e, yacni markaa xaaluu ku dheehan yahay uu ku soo celiyo ajar ama haniimo isagoo labadaa marka waxa mid ahaan ku dheehan ama labadaba ku wada dheehan uu soo celiyo awdan dambe waxa weeye waa maanicatu alkhuluwi mujawizat ljamci waa awdii faa'iidaynaysay in waxa weeye labada inay ka wada madhnaataa inay diidayso oo inuu labadaa midnaba markaa aanu la soo noqoni ma dhici karto waa maanicatu lkhuluwi laakiin marna waxay tahay mujawisat ljamci marna waxay tahay maanicatu ljamci ayda oo labada shay inay kulmaanna waa diidaysaa inay markaa ka wada madhnaadaanna waa diidaysa ee labada mid ahaanunbaa ilaaba ilaa dhacaya labada mid ahaanna baaqan maayo mar saasaa loo isticmaalaa marna waxaa loo isticmaalaa waa maanicatu lkhuluwi mujawisat ljamci inay ka wada madhnaato waa diidaysaa oo labada mid ahaan in la waayaa ma suuragal aha laakiin inay israacaan waa dhici kartaa marka halkana saasaa loo jeedaa ajarkiiyo haniimadu waa isu raaci karaanoo waa kulmi karaan oo awdu hadda diidi mayso siyaaqyada waa lagu eegaa taraakiibta marba meeshay ku jirto yanii ruuxii marka waxa weeye mujaahidka ahaa ee soo jihaaday gurigiisii marka lagu soo celiyo inuu ajar iyo khaniimo labadaba la soo wada noqdaa waa dhici kartaa ajarna leeyahay ajar ka wax leeyahay haniimana uu soo helay iyo fur inuu labada mid ahaan uu soo helo labada markaa inay isu raacinna waa dhici kartaa laakiin labadabada wada waayaa isagoo iimaan iyo ikhlaas ku soo jihaaday ma dhacayso oo dee waxyaalaha jihaadkii ka burin lahaa waxaa ka mida ah inay riyaa iyo istus iyo wax la mida ka tahay dee taa horaa loo nafiyey laa yukhrijuhu ila aljihaadu fii sabiilihi wa tasdiiqu kalimaatih ruuxani waa ruux muumina waa ruux markaa waxa weeye jihaadkii ikhlaas uga jeeda ilaahay dartii u soo baxay muraad kaleoo uu u soo baxay ayna jirin ujeeddo adduunye aan lahayn marka waxa weeye dee taa horaa loo helay inuu markaa iimaan iyo ikhlaas arrinkan ku samaynayo maadaamay sidaas tahay ajar inuu helo waa ka imanaysa haniima inay u raacdana waa iman kartaa waana baaqan kartaa macnahaan saa laga tilmaamayaa saas yida wey xadiiskan bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaanuu tilmaamayaa jihaadka gaalada lala jihaadaayo fadliga uu leeyahay baa laga qaadanaya waxa uu ku tusinaya xadiidku ruuxa markaa waxa weeye iimaan iyo ikhlaas ku jihaadaya inuu ajar helayo ama janno helayo haniimana inay u raacdo inay dhici karto oo ilaahay baa wuxuu damaano qaaday wuxuu damaano qaaday ballan qaadayna dhab weeye mana baaqanayo ya wuxuu u damaano qaaday inuu ama janno geliyo ama inuu mujaahidkaa gurigiisii ku soo celiyo ama inuu mujaahidkaa gurigiisii ku soo celiyo nusakha qaar waxay ziyaadinayaan aw yarjicahu ilaa maskanihi aladii kharaja minhu maca maa naala min ajrin aw haniima nuskhada daarulminhaaj ziyaadadaa qori marka maca maa naala wuxuu soo celinayaa gurigiisa ugu soo celinayaa maca maa naala wuxuu gaadhay la jirkeeda oo min ajrin ajar ah xaaluu ajar ahaaday kaa u gaadhay aw haniimatin ama fur uu ahaaday iyo haniimo gaalada laga furtay ya yani markaa u ahaaday foos burburka gaalada laga helay yani markaa u ahaaday marka eh, hadduu soo noqdo oo gurigiisii lagu soo celiyo wuxuu noqonayaa majuur ajar buu helayaa oo ajarkii jihaadka u yaalla haniima inay u raacdana waa dhacdaa laakiin goormuu ajar badan yahay ma marka haniimada uu soo helo mise markaanu soo helin jawaabtu waxay tahay wuxuu ajar badan yahay markaanu haniimadii iyo furka soo helin waayo xadiis baa ku soo arooray saxiixa ku sugan oo tilmaamaya kooxda marka waxawe jihaada oo dagaalanta oo deed marka waxa weeye laga markaa gacan sarreeyo aan iyagu wax fura markaa helin ajarkoodii oo dhammaystiran baa u yaallaa kooxda markaa waxay jihaadoo dagaalantaa oo deed guulaysataa oo haniimo heshaa yacni waxay dedejisteen yacni ajarkoodii qayb ka mid a ajarkoodii qayb ka miday soo dedejisteen marka waxa weeye ajarkoodii waa nuqsaamaya oo marka leeyahy tacajaluu bisulusay ajrihim ajarkooda marka saddex meelood laga dhigo laba meelood ahaan bay soo dedejiseen ya yani markaa saasoo kale laga tilmaamayo markaa qayb weyn oo ajarkoodii ka mid ah bay soo dedejisteen marka waxaa laga soo qaadayaa furkan ay heleen iyo guushan ay heleen baa waxay ka dhigan tahay ajaroo kaley shabbahdaa yacni waa yacni markaa nasri adduunyada in lagu siiyo ay guulaystaan oo ay xoolo helaan oo ay gaaladii furtaan ay marka waxa haniimo ka helaan taasaa waxaa marka ay noqonaysaa in marka waxaweeye qayb ajarkoodii ka mida in adduunyada lagu siiyo ya waa dhici karta qofku ajarkiisii wax ka mida dee inu adduunyada ku cuno aatayna ajrahu fi dunya waa marka yani waa tii laynoo sheegaayey yani ajarkii in adduunyada dhici karto wax ka mida in lagu cuno qur-aankana waa ku soo aroortay iyadoo lagu tilmaamayo axaadiistuna waaba tasriixisay axaadiistuna waaba tasriixisay oo saxaabada qaarkood yani waatay markaa tilmaamayeen yani asxaabtii qaarkood waxay dhinteen iyagoo ajarkoodii aan waxba ka cunin oo qaarkood kafan loo waayey marada lagu kanfayo haddii xagga madaxa markaa laga soo saarana addimadu ay muuqanayaan haddii xagga addimada laga dhammaystirana madaxa iyo xagga sare ay muuqanayso dabeedna markaa la yidhi xagga madaxa ka dhammaystira xaggii addimadana yani wax ka saarsaara yani dhir iyo wax la mida marka ka saara yani kafan dhammaystiranoo lagu kanfaal la waaye saxaabada qaarkood ya marka yani waxay dhinteen iyagoo ajarkoodii aan waxba ka cunin annagana waxa weye ajarkaygii baan wax ka cunnoo yani waxaweeye markaasaay markaa midhihii noo bislaadeen buuli saasoo kale tilmaamay xadiiskan marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal fadliga jihaadka ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya ilaahay wacdiga wanaagsan u ballanqaaday marka mujaahidiinta u ballanqaaday ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya jihaadka in fadli lagu helaayo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya marka la jihaadaayo in marka qasadka loo jihaadaya u noqdo ikhlaas iyo ilaahay dartii oo marka waxa waxaweeye ujeeddo liidata in marka loo dagaalamayo waa in layska dhaafo ama riyaa iyo wax la mid iyo istusnimo waa inaan marka waxa lala imanin haniimo markaa lafteeda waa in marka maqsuudku aanu ahayn almaqsuud alacdam ujeeddada weyni in fur la helo furku waa inuu noqdaa markaysaga shay tabaciya haddayba markaa niyada soo galo waa inuu markaa noqdaa shay markaa waxa tabaci ah aan maqsuud ahayn yacni ama qasadka marka horeba lagu koobaa in waxaweeye markaa ilaahay markaa dartii un inuu ahaado aanu wax kale ahaan dariiqa markaa wuxuu ku helo fur ah marka wuxuu noqonaysaa inay marka waxa weeye aynu dhib lahayn ayna dhib lahayn hmm, sida afdalkii waa saas furku maadaama uu ka mid yahay maqaasidii dee jihaadka iyo waxyaalihii ka dhalanaayey in si tabaciya loo niyoodo oo maqsuudka weyni jihaadka ahaado dhibi kuma sugno jihaadkii kama burinayso laakiin sawaabku wuxuu dhammaystirmayaa marka waxa weeye aanay markaa qasadka iyagu kuba jirinba marka waxaweye loo jeeda uun yani waxaweye allah in la raaligeliyo iyo ilahay waddadiisa in loo jihaadaya bis xadiiska can abi muusa radia allahu tacaala canhu qaala ataytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam fii nafarin min ashcariyiin abu muusa alashcari waxau yidhi waxaan u imi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam fii nafarin koox gudahood anoo ku sugan ama maca nafarin fii nafarin bimacnaa maca nafarin koox la jirkood ayaa nabiga u imi calayhi salaatu wasalaam iyadoo kooxii weheliso kooxdaasoo min alashcariyiina qabiilada ashcar ka mid a ah, waa qabiiladii abi muusa alashcari nastaxmilu waxaanu u nimi xaalaan nabiga calayhi salaatu wasalaam weydiisanayno inuu wax nagu qaado yacni natlubu minhu alxamla xaalaannu ka dalbaynon weydiisanayno gaadiid nagu qaado oo rakuubba nooga dhigo ama alaabta aanu saaranno aanu ka dalbayno inuu na siiyo oo ka codsanayno weydiisanayno fa qaala nebigu waxau yidhi calayhi asalaatu wasalaam wallaahi laa axmilukum allah baan ku dhaartay ee idinma qaadaayo wamaa cindii maa axmilukum calayh aniga agtaydana kuma sugnaan waxaan idinku qaadaa gaadiid aan idinku qaado ma hayo wa utiya rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam binahbi ibil waxaa loo keenay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam binahbi ibil geel la soo khaniimaystay oo gaalada laga soo furtay ayaa loo keenay nahbiga waxaa loo jeedaa waa haniimadii yacni gaaladii baa markaa waxaa laga soo furta oo laga soo dhacay markaa haniimay noqonaysa fasa'ala canna dadkii buuna weydiiyey annagii oo uu yidhi markaa meeye fa qaala wuxuu ihi ayna annafaru alashcariyuun qoladii markaa reer ashcar xaggay jiraan meeye kooxdii marka waxaweyan alashcariyuuna ashcariyiinta ahaa meeye xaggay joogaan fa amara lanaa bikhamsi dawdin guri dura wuxuu noo amray in nala siiyo bikhamsi dawdin dhowr geela oo shan ah dawd waxa weeye waa dhowr weeye bidci bay la midta khamsinna tiradiibaabaa la xadiday dawdku wuxuu ku dhacayay min alaaa ilaa tisca saddex laga bilaabo sagaal laga gaadho ama saddex laga bilaabo ilaa toban laga gaadho ayuu ku dhacayay marka haddii tobanka la soo geliyo waxay noqonaysaa farqi inuu u dhexeeyo bidci oo in yar kaga duwanti marka dhowrkaasi intay yihiinna waaba la xadidoo shan bay ahaayeen bikhamsi dawdin shan buu noo amray dawdin yacni markaa dhowr geel ah oo quri dura kursi cadcad quri wa jamcu aqar addurana waa jamcu durwah ama dirwah shan geela oo kursi cadcad quri dura falama intalaqnaa markaanu tagnay qulnaa waxaanu nidhi oo isku nidhi maa sanacnaa ay ayu shayin sanacnaa maxaanu samaynay maxaynu samaynay aya shayin sanacnaa maxaanu samaynay waa istifhaama isweydiinayaan iscanaananayaan waxba maynaan samayn nebigaynu ixraajinnay oo dee wax weydiisannay oo kaga dhaarinnay oo haddana marka waxaa weeye yani ina siiyey yacni xoogaa waa yar marka waxay is yidhaahdeen de waxaa ku dhacdeen yani markaa shay dhibaa samaysan maa sancnaa maxaanaynu samaynay laa yubaaraku lanaa laynoo barakayn maayo maadu waa istifaamiye laa yubaaraku lana waa jumlo dambe laynoo barakayn maayo farajacnaa ilayhi waa u soo noqonnay nabiga calayhi asalaatu wasalaam waa rajacadii laasimka ahayd weyi faqulnaa waxaanu nidhi innaa sa'alnaaka an taxmilanaa waxaanu ku weydiisannay rasuulka ilaahayow an taxmilanaa rakuubba inaad na saarto oo nagu qaado bimacnaa waxa weye na siiso rakuubba aanu markaa eh, korno ka rakuub yeelanno ama alaabta saaranno fa xalafta waad dhaaratay anlaa taxmilanaa inaanad waxba nagu qaadin oo rakuubaannu markaa fuulno ama alaabta saaranno inaanadna siin ayaad ku dhaaratay bimacnaa haddana waad na siisay afa nasiita miyaad ilowday dhaartaadii inaad markii hore dhaarato aad tidhi wallaahi waxba idinku qaadi maayo laa axmilukum wallaahi laa axmilukum miyaad ilowday qaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam lastu ana xamaltukum anigu ma ihi mid idinku qaaday mayi cindigayga anigu idinkagama qaadin gaadidaan idinku qaadana markaa mahli midaan anigu idinku qaadayna maaha walaakina allaha xamalakum ha yeeshe ee allah baa idinku qaaday waa deeq ilaahay idin keenay markiina waxa weye wax alla waxaan dehayey oo aan idinku qaadaa ma jirin tii dhaartana waxa uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam si ka khayr badan hadduu arko inuu ka kafaara gudayo sida khayrka badan samaynayo wa innii anigu wallaahi allah baan ku dhaartaye in shaa allaahu hadduu ilaahay doono la axlifu calaa yamiinin ku dhaaran maayo calaa yamiinin yacni dhaar ku dhaaran maayo oo la yidhahdo calaadu waa masiida litawkiid waxaa macnuhu u dhacaya laa axlifu yamiinan adeed noqnoqonayso yamiinan mafcuul mutlaqa ay noqonayso masdaru min hayri lafdi yacni dhaar dhaaran maayo ama weji labaad la axlifu dhaaran maayo calaa yamiinin shay lagu dhaarto kuma dhaaranayo ay calaa maxluufin calayh oo yamiinka laga tilmaamayo kii dhaarta ku tacalluqaysay oo lagu dhaaranayo in la sameeyo ama inaan la samaynayn fa araa oo dabeed ma arko waxay ku cadfantay axlifiye hayrahaa sidaan ku dhaartay sidaan ahayn khayran minha inay ka khayr badan tahay kuma ogaado inay ka khayr badan tahay kuma ogaado ru'yada ilahay waa ru'ya cilmiya qalbiya ilaa ataytu aladii huwa khayr inaan la imaadoo sameeyo mooyaane alladii kii huwa isagu khayrun khayrka badnaa inaan sameeyo mooyaane wataxallaltuhaa dhaartana aan ka eh, xalaaloobo oo bimacnaa dhaartaa aan ka kafaaro gudo oo sidaan uga xalaal noqonayo aan markaa dabeed la imaado dhaartii aan ka baxo yacni xurmadeedii oo aan ka kafaara gudo yacni markaa sidaas ayaan markaa samaynaya buuri xadiiskan oo uu soo wariyeen markaa bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen waxa uu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in koox markaa ashcariyiin ahi u yimaadeen abuu muusa alashcarina ku jiray waa ghaswadii ghaswatu tabuuk markuu nebigu u bixi doono calayhi salaatu wasalaam masaafadu waa dheerayd masaafo badan baa la soconayey wakhtiguna waa kullaa marka waxay u baahnaayeen gaadiid ay markaa rakuub ka dhigtaan ama alaabta saartaan oo ay markaa dabeedna khaswada nebiga u raacaan calayhi salaatu wasalaam markaasay nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimaadeen waxay weydiisteen gaadiid bay weydiisteen inuu rakuubo ay koraan inuu markaas siiyo nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wallaahi laa axmilukum intuu dhaartay buu wuxuu yidhi yacni marka waxba rakuub idinku qaadi maayo waana sii caddeeyey sababtaan ugu qaadayna waanu hayn wamaa cindii maa axmilukum calayhi ayaa sii caddaynays aniga agtayda kuma sugnaan waxaan idinku qaadaa marka mar hadday caynkaa tahay idinku qaadi maayo dee waanan haynba marka dhaartiisu siday u dhacaysay saas yadaba wakhtigaa markaa waxba ma hayn ashyaada soo aroortay oo axaadiista ku soo aroortay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam sifadiisa haddii wax la weydiisto ama waa bixin jiray haddii markaa kalena waa aamusi jiray waxay ku tusinaysaa inay ahayd min yani markaa sida qaalibka laakiin mawdican oo kale nebigu waa u caddeeyey calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada qaarkoodna wuxuu nebigu u aamusi jiray calayhi salaatu wasalaam inaan wixii marka ahayn uuna rajaynayey dee hadduu xelo markaa inuu siin doono laakiin maadaama wakhtigu hadda koobnaayo la doonayo deg deg in loo baxo yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam waa u sheegay si haddii dariiq kale ay wax ku heli karaan ay u raadsadaan wallahi laa axmilukum wamaa cindii maa axmilukum calayh isla wakhtiyadii baa waxaa loo keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam geel khaniima oo gaalada laga soo eh, furtay oo laga soo khaniimaystay dabeed nabigu wuxuu raadiyey oo saxaabada weydiiyey qoladii ashcariyiinta ahaa ayna nafaru lashcariyuun yani codsigoodii si uu markaa ugu fuliyo ayuu markan doonaya aa loogu yeedhay wuxuu yidhi markaa waxaa shan geela siiya shantii geelaa la siiyey shantii geel ayaa la siiyey marka waxa ay doonayeen markaa way heleen markay tageen dabadeed bay waxay gocdeen in markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore dhaartay iminkana siiyey dabeedna waxay siiyaan nebiga malaa waa dhibteen ixraaj baa malaa geliseen ta kale wuxuu ka dhaartuu nebigu idin siiyey armuu dhaartiiba ilaawe laynoo barakayn maayo bu idhahde muxaasabay markaa ay isxisaabayaan oo ficilkoodii iyo waxay sameeyeen iyo ay markaa waxay dib u eegayaan bay samaynayaan nebigii bay ku soo noqdeen calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen may sheegin oo maa sanacna iyo laa yubaaraku lana iyo umuuraha ugamay warramin waxay u sheegeenuun eh, in markii hore ay intay wax weydiisteen nebigu ka dhaartay calayhi salaatu wasalaam ee dhaartii miyaad ilowday intaasay weydiiyeen intaas ayay weydiiyeen waayo waa garanayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam inay dhici karto in wax ilaawo inama ana bashar ansa kama tansawn sida nebiguba sala allahu alay wasalam xadiis ku yidhi marka waxa uu nebigu u jawaabay hadal laga fahmaayo inaanu ilaawin wuxuu u sheegay laba arrin arrinka koowaad wuxuu yidhi anigu idinma qaadin ee ilaahay baa idin qaaday bimacnaa waxa weeye waa faraj ilaahay idiin keenay ilaahay baa idinku deeqay oo markaa keenay farajkan saasaa marka waxawan yani markaa laydin qaaday laakiin midaan cindigayga idinka qaaday ma aha taasna waxa uu saa u leeyahay si ay nicmada ilaahay ugu shukri naqaan waayo almuncimu alxaqiiqi nicmeeyaha marka waxa dhabta ahee xaqiiqiga ahi ee nicmada abuuree jir siiyey ee cid walba ugu deeqaya waa allah khalqigu waa asbaab inay nicmeeyaan waa jirtaa laakiin nicmadoodu lama mid aha incaamkay nicmaynayaan nicmaynta ilaahay nicmaynaya lama mid aha waid taquul liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi aayaddaasoo kale nicmaynta nabiga calayhi salaatu wasalaam waa loo tiiriyey waana lagu cadfay nicmaynta ilaahay nicmaynaya waid taquulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi waaw baana laysugu cadfay laakiin labada incaam ma sinna incaamka ilaahay baa weyn oo xaqiiqi ah nicmooyinkana abuuray khalqigana u wada nicmaynaya nicmaynta makhluuqaadku ay nicmaynayaanna waxay noqonayaan asbaab ilaahay nicmada u soo dhiibay marka qaadistaan idin amray in laydinku qaado yacni ilaahay baa xaqiiqatan idinku qaaday anigana waa laygu soo kiindhiibaa macnuhu dhacay marka in nicamka allah loogu shukriyo oo aan laga ghaafil noqon almuncim alxaqiiqii nicmeeyaha markaa dhabta ah ee xaqiiq ahaan u nicmaynaya ee nicmada abuuray ee jirsiiyey yacni khalqigu nicmada ma jirsiino ma abuurin ya in markaa loogu shukri naqo oo la xasuusnaado khalqiga in loo shukri naqayaa waa jirtaa ciddii markaa kuu nicmaysa man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah kaan dadka u shukri naqin ilaahayna uma shukri naqo laakiin marka loo shukri naqaayo waa in shukri shukrinaqii ilaahayna marka waxaa la xasuusnaadaa oo waxaweeye markaa nicmada aan loo tiirin oo keliya saabta marka waxa weeye nebigu wuxuu baraarujinaya calayhi salaatu wasalaam tawxiidkii buu baraarujinaya tawxiidkii ayuu baraarujinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ahlucilmigu waxay yidhahdaan haddii nicmada sababta marka keliya loo tiiriyo oo laga qaafil noqdo la ilaawo ee muncimkii xaqiiqigahoo allah ahaa la ilaawo laga qaafil noqdo khalqiga kuu nicmeeyey uuna aad xasuusnaato waxay noqonaysaa nooc marka waxa weeye yani kufraan oo nicmadii ilaahay laga abaalka daray yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha waxay garanayaan allah nicmadiisa uma yunkiruunaha dabeedna nicmada ilaahay ayay haddana dafirayaan marka inkaarka nicmada ilaahay la dafiraayo waxaa soo gudagelaysa in nicmadii khalqiga loo tiiriyo oo laga qaafil noqdo la ilaawo nicmaynta ilaahay uu nicmeeyey la ilaawaa waxay noqonaysaa yani marka inkaar nicmadii ilaahay la inkirayay noqonaysa waxay soo gelaysaa min qabiili shirki alasqar marka la ilaawo muncimkii xaqiiqiga ahaa yani makhluuqa uun markaa la milicsado iyo nicmaynta uu ku nicmeeyey oo laga kaafil noqdo marka muncimkii xaqiiqiga ahaa waxay noqonaysaa nooc inkaara oo nicmadii ilaahay la inkirayo waxaabay soo gelaysaa bay culammadu yidhaahdeen nooca shirkulasqarka ayay soo gelaysa markaa nebigu wuxuu baraarujinaya tawxiidkii lastu ana axmilukum walaakina allaha xamalakum xaqiiqatan allah baa idinku markaa idin qaaday oo marka waxa weeye idin siiyey yacni anigu sababun baan ahaa baa macnuhu dhacay anigu sabab baan ahaa waa laygu soo kiindhiibey laakiin allah baa idinku qaaday oo waa kaa nebigu markii horeba sheegay dee inaanu haynin wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam hadduu oo dhaar ku dhaarto si ka khayr badan oo kale uu ogaado sida ka khayrka badan inuu samaynayo dhaartana ka kafaaro gudayo axaadiis saa oo kuso aroortay waana sida ay tahay in markaa la yeelo xadiis qowliyo u dadka markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sida amrayaana waa jiraa man xalafa calaa yamiinin fara'aa hayraha khayra minha falya'ti aladii huwa khayrun walyukafir can yamiinih yacnii kii ku dhaarta dhaar shay lagu dhaarto ku dhaartay fara'a hayraha khayran minha dabeedna wuxuu arkay si aan markaa siduu ku dhaartay ahayn si kaloo ka khayr badan buu arkay siduu ku dhaartay si kaloo ka khayr badan ayuu arkay falya'ti aladii huwa khayrun walyukafir can yamiini ha la yimaado ka khayrka badan ha la yimaado falya'ti aladii huwa khayrun walyukafir can yamiinih dhaartiisana ha ka kafaara gudo sidaa marka waxa nabigu calayhi salaatu wasalaam dadkana u amray ayaa isaguna samayn jiray isaguna uu samayn jiray wa innii wallahi in shaa allahu la axlifu calaa yamiinin fa araa hayraha khayran minha ila ataytu aladii huwa khayrun wataxallaltuha wataxallaltuhana waa ka kafaaro gudaya baa laga tilmaamay waxaa kaloo ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu dhaartay iyadaan cidir dhaarsan ayaa ku sugan xadiiska oo markii horena waa ku timi wallahi la axmilukum marka dambena waa ku timi wa innii wallaahi waxaa kaloo ku sugan in sha allahu in dhaartii la raaciyey marka dhaartana haddii insha allahu la raaciyo xukunkii dhaartu waxay noqonaysaa markaa inuu meesha ka baxayo oo laazim ayna ku noqonayn shaygaas in la fuliyo oo lala yimaado aynay waajib ku noqonayn oo marka uu qofku dhaarto man xalafa faqaala fii xalifihi in shaa allah faqad istathnaa xadiiskii sunanka maxaa ku soo arooray ruuxa dhaartaa oo dhaartiisa gudaheeda ku yidhahda in shaa allahu ku yidhahdaa wallahi saasaan yeelayaa in shaa allah faqad istasnaa waa bal reebay ya istisnaa buu la yimi suuratu nuun waata ku timi walaa yastanuun insha allahu may odhan istisna may bal reebin insha allahu may odhan baa looga jeeda saasaa looga jeeda riwaayo kale sii caddaynaysa macnaha istisnaaga waxaa looga jeeda man xalafa faqaala fii xalifihi in sha allah in shaaa facala wa in shaaa lam yafcal hadduu ruuxu dhaarto uu yidhaahdo wallaahi saasaan yeelayaa in shaa allah isagaa door leh hadduu doonana wuxuu ku dhaartay waa la imanayaa hadduu doonana waa iska daynayaa xukunkii dhaartu yacni waxa weeye waa ka baaqanaya waxay noqonaysaa dhaartii in marka waxa weeye xukunkeedii laasimka ku noqonaya inaanu ka imanaynin wuxuu ka tegi karaa kafaara gud la'aan buu ka tegi karaa ya yacni dhaartii waxa weeye waxay noqonaysaa inuu u door leeyahay oo xukunkeedii jasmiga ahaa ee go'naa in lala yimaado ilaaba ilaa meesha waa baaqanayaa wuxuu ku baaqanayaa insha allahuda la raaciyey ayuu ku baaqanaya marka taasna saas yadaa weeye waxaa laga qaadanayaa dalabka caynkaasoo kale ah oo jihaadkii loo adeegsanaayo qofku naftiisii aanu u doonayn ay tahay markaa fii yani fii sabiili illaahi wax uu adeegsanaayo inuu marka waxa weeyaan ulul amriga weydiisto inaan markaa dhibi ku sugnayn ayaa laga qaadanaya marka horena waxa weeye waxyaalaha suldaanka la weydiisanayay iyo mas'aladii la diidayey waa ka reebanayd xadiis baaba ka reebayey ah, inuu suldaan weydiista aw fii maa minhu atay xadiis kusoo aroortay marka taasna inaan xaraj ku sugnayn ayaa laga qaadanaya oo nebigu kuma odhan calayhi salaatu wasalaam waa mas'ala madmuuma yacni su'aal xun baa la timaadee ama markaa dembi ah ama wax la mid a yani kuma odhan nebigu calayhi asalaatu wasalaam halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w allahu waslama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online